alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam wa can macmar bin cabdillahi radi allahu canhu can rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam qaal laa yaxtakiru ila khaaطiun rawahu muslim macmar bin cabdillahi radi allahu canhu can rasuuli llahi sala allahu alay slm qal wuxu uhi laa yaxtakiru ma ixtikaaro ilaa khaadiun mid gafay mooyaane ixtikaarkii markaa muxuu noqonayaa ixtikaarku waxa weeyaan say ku fasira markaa culimadu ay hahdeen xabsu الطacaami dalaba halaa'ihi xabsu الطacaam dalaba halaa'ihi waa cuntadii qofku meel ku xabiso ku xidho xabsu الطacaam dalaba halaaih hayn weyn isagoo doonaya inay qaaligaroodo aw xabsu ma yaxtaaju ilayhi الnaasu min الsilc wاlmanaafic xataa yaqluwa sicru marka waxa weyaan manaa alaabtii ayuu meel ku xaraysanaya bakhaarkiisuu beriiskii ku xidhayaa ama meel kaleu dhiganaya ujeeddaduna waxa weeyaan in suuqa laga waayo beriiskaasoo dabeetna waa aada u qaalidaraya hadhow isagu lacag badan uu kaga dhufto ixtikaar buu markaa noqonaya qofkaasi waa khaai oo bimacnaa mudnib weyaan khaaطiun ay mudnibun khaia yakطau huwa khaaطiun ay adnab haddii ficilka rubaaci laga dhigana waa ku dhaway saas kalun ba isla noqonaya marka taxriim alixtikaar waa qof dhinaca asbaabo badan baa ku jirto kow horta waxa weeyaan darar baa ku jira qaacidadii laa darara walaa diraar waxaa ku jirta cadamu raxma inaanu dadkii dee aanu u naxariisanaynin waxaa ku jirta qofkani inuu markaa waxa weeyaan xagga risqiga ilaahay subxana wa tacaala aiqa billaah inaanu ilaahay allaha khaaliqa ku kalsooneyn ayaa ku jirayso dee dhinac buu isleeyahay xoolo badan iyo faa'iido badan aada heshta marka haddaba ixtikaarkii waxa la isweydiiyey ma cuntadii horta isaga xadiisku markaa cuntadu si gaara ah u sheegayaa laakiin ka warran wixii kale aan quut ba ahayn dharkiioo kale marka cillada marka la eego haddii suuqa matalan waxay yidhahdeen culimadu dee cuntada ay suuqa aada u fara badan tahay fara badan tahay oo aanay daruur xaaladdan oolin iyo xaajo adag aan oolin inuu iska daysto alaabtiisa xoogaa xaggaa marka laga way banaanta waayo dee wixii kalena cilladaas may raacinayaa oo hadday dadkii qaawan yihiin ka waran oo dhar u baahan yihin isna u dharkii keenay oo lacagtay la dul tagen nagay bay leeyihiin uu isleeyahay horta aada ha loo sii waaya oo dadkuba waxaa ha waayaan oo lacag badan aad ku dhufatid ciladii dee markaa lamid umay noqonayso waxa uu tilmaamaya marka xadiisku sida axaadiistii horeba sida diinta islaamku ay u ilaalinayso xaqa fardiga iyo xaqa jamaacadaba icaahu kuladii xaqin xaqa dowladda xaqeedii way ilaalisay oo qofkii xaakimkaa xuquuqdu leeyahay qofkii maxkuumkaa xuquuqdu leeyahay qofkii wax iibinaya baayic ahaa laa yabic bacdikum calaa bayci bacdi isaga laftiisi in lagu xadgudbo mushtarigii in lagu xadgudbo wixii qabsi iyo dhibaato keenaya marka halkaa waxaynu ka fahmayna qawaacid fara badan oo shareecada ah oo aad adigu laftigaagu waxyaala badan dee ka fahmi karto waxaad is leedahay wallahi halkaa waxa ka dhici karaa inaad qofkaa muslimkaa isku dhacdaan amba mashaakilkaasaa ka imanaya dee inaad iska dinaysa oo laga qaadanaya وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وxu ui laa tusaruu hadararinimo alibla geela iyo walhanaba adhiga faman ibtaacaha ninka iibiya faman ibtaacaha ay faman ishtaraaha ninka iibsada neefkaa la soo darariyey bacda bacdu intaa kadib ay bacda tasriyatiha dararinteeda kadib qofka soo iibsada fa inahu isagu bikhayri nadarayni laba arimood laba aragtiyood ta u wanaagsan buu yeelaya bacda an yaxlubaha markuu liso kadib labadaas maxay kale yihin inshaa hadduu doono amsakaha wuu haysanaya oo dee habo la dhacee ha ogaada neefkani caanihii lagaga iibiyey inaanu lahayn dee inuu iska haysto ceebta uu ku haysto wa in shaa hadduu doono raddaha wuu soo celinaya neefkii wa saacan iyo saac buu la soo celinaya min tamrin timira mutafaqun caleyh walimuslim fa huwa bilkhiyaari ikhtiyaar buu leeyahay alaaata ayaami ayuu eegayaa neefkaa balda inuu canaleeyi karo wa fii riwaayatin lahu warin kale oo lahu ay limuslimin muslimu lahaa waxay ahayd oo callaqaha albukhaariyu bukhaarina mucallaq ka dhigay aanu mawsuul ka dhigin wa radda macaha wuxuu la soo celinayaa saacan min acaami saac cuntaa laa samraa oo aan ahayn xindada samraa ka la haha aadka qaliga qaala buhaari wuxu uhi watamru akaru timirtaa fara badan axaadiista ayuu riwaayadka sheegaya timirta in la soo celiyo ayaa badan an ibn mascuud radi allahu canhu qal wuxu uhi man ishtaraa ninka iibsadaa shaatan muxafalatan muxafalatan waa musaraatun la darariyey caanihii lagu daayey faradaha oo dabeete soo celiya markuu marka hore saa u iibsaday isagoon ogeyn falyarudda macaha saacan saaxa la soo celiyey markuu soo celinayo rawahu lbukhaariyu wazaada wuxuu kordhiya alismaaciiliyu saacaasoo min tabrin falyarudda macaha saacan ayuunbuu ku daayay bukhaari waxa uu ku kordhiya alismaaciili oo isna culimada muxadisiinta ka min tamrin oo timira waxaa khiyaarka khiyaar wax laaba jira waynu gaarina insha allah khiyaarka waxaa ka mid a ah khiyaar alcayb iyo khiyaar atadliis iyobaa ka mid ah marka tan labadiiba way ku khiyaar khiyaarulcaybkiina uu ku dhawoobayaayo ceeb baa soo baxday marka mar hadduu qofku marka hore khiyaarku dee waa albaycaani bilkhiyaari ma lam yatafaraqa marka hore ikhtiyaarku waa intaa ay wax kala iibsadeen unay dawada joogaan laakiin ikhtiyaar baa jiri kara marka cila ay soo baxday iyo ceeb ay soo baxdo ceebtaasoo de intii qofku gacanta ku hayaan ku imane hor u lahaa tanaa ka mid ah dhinac tadliis buu sameeye oo neefkiibuu saddex cisho amba afar cisho caanihii ku daayey neefkii arig ahaabaa dararay amba neefkii geel amba lodii oo de xadiiska loda ma sheegin lakin inta badan waktigaa carabtu lodo ma aada u dhaqan jiri maadaama meeshu ay saxra ahayd oo dhul daaq badanna aanay ahayn ariga iyo geela ayaa ku badnaa bilaad carab marka waa lamid untaasna hadduu adaba neefkii markaa soo darariyo oo dee qofku kuma jiro waa beentaa kuma odhan karti neefkii markuu kaa iibinayo neefkan candhada weynna caanihiisu ka muuqdaan warniyow de waa beentaa lama odhan karo waxaa la ogaan kaliya keliya la ogaan karaa goorma marka neefkii la liso weliba maalinta koowaad laguma ogaan karo marka hortaba ilaa saddex jeer la liso ilaa saddex cisho ayaa arrinta ay soo cadan karta markaa saddexda cishonbuu ikhtiyaarkaa leeyahy saddexda cisho hadduu soo celin waayo dee isagaa u bareeray inuu ceebta ku haysto laakiin saddexdaa ikhtiyaarkii buu leeyahy inuu iska haysto weligii isaa iskaga haysto iyo inuu soo celiyo haddaba hadduu soo celiyo waa inuu saacna soo raaciyo saacani wuxuu udhigma caanihii uu cabbay caanu kaliste neefki waa kan sidiisuu soo celiyey soo maha caanihina de inuu soo celiyaabay da war caanihiina dee qaado caanaha markaa dee caanaha miyaa la soo celin karaa o dee candhadii laguma celin karo xataa yacuuda allamanu calaa ar waa ku culimadu tusaalada ka so qata waa waxyaalaha mustaxiilkaa de caanuhu hadday candhada ka soo baxaan dib laguma celin karo taasi waa mid ta kale caanihii saddexda cisho dee ma joogayaan way dhanaanayaan isbedel baa ku imanaya oo caani sidii ay saafiga ahayn noqon maaya dabeedna waa lagu kabaya culimada qaarkood baa xadiiskan xanafiyadoo kale waxayna qawaaciddii guud ka hor imanayaayo dee ribaa meeshii ka baxaysa waxaway caanihii iyo tan laysku bedelay iskuma dhigman miliyadii ma jirto lakin de xadiiskiiba meesha yaallo ida jaa nahru llaahi baala nahru macqil mar haddii xadiis meesha yaallo amba aayadi taallo qowl sheekh iyo fulan baa sidaa yidhi mar haddaanu daliil haysan sheekaasi waxaa la qaadanayaa un xadiiska nabiga aleyhi salatu slam wax fara badan inay tahay baa laga qaadanaya dad badan ay saa jireen waxaad uga qiyaas qaadanaysa waxyaalo badan ninka baabuur gaboobay intuu usoo rinjiyeeyo qofka soo maray rinji cusub ama taayirada kasoo bedela ee soo yar dhaldhalaalay ee hadhow haddana cilla ka soo baxdo marka waa nooc talbiis waa inu marka hore idhaahdo war baabuurkani waa intaasu jiray marka qolada inta intay lambarkii ka bedelaan lambar cusub kusoo xidhay ee kasoo dhigay saas de waa talbiis bay sameynayaan qofkii way qaldayaan qofkii muslimka saas bay qaldayaan waay ninka isagoo ciraystay intuu timaha soo madoobeeyo <laughs> bal ka warankaa isaga inan ku qaldeeyeyni iskaga dhigay <laughs> ninaa weli ciraysan ya kaasina soo talmiis maaha waay masalada culimada weydiiya gabadhaas ikhtiyaar ma yeelanaysaa dhigo waay taa cagsigeeda ka waran gabadha kabadhaa dheer soo xidhata oo cirib dheer oo dabeetana halkaa intay markaa marto la moodo daynay inay ya hmm. sheekh ibn bas ayaan wakti meel baan ku arkayay waktiga ahayd garanayo waxaa la weydiiyey kabaha dhaadheero kale oy diidaan culimadu kabaha cilibta dhowr arrimood boo loo diidaayo kabahan cilibta dheer lehe ee beriga hore la xidhan jiray cilibta dhuman xagga caafimaadka uma wanaagsan waxa laga gabadhii inay ku kufto oo makaanka iyo wax gaadhaan horta dhinaca kale nimanka yuhuudda ladhaayo sameeyaa la dhaayo gabadhu markay kabaha dheer xidhato way dheeldheeliyeysaa dee waa jirhkeedii wuxuu sameynayaa dheeldheeli iyo dhaqdhaqaaq iyo qurux buu sameynaya gaar waxaa kale on ku arkay isagoo sheekule dhinaca kale talbiis baa ku jira oo dee way <laughs> way iskordhinaysaa dee dheer kale isku sameynaysa markaa dee maxaad umalaysa talbiisku meel kasta uu uu soo gelaya laa tasuruna waa la akriyay laa tusaru bay lakiinse culimadu badiyeen dha waa taasaa usii badan xagga وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وxu لا تsروا hadaراrinina alisra waa caanaha in lagu daaye alibila geela asalku shayga waa ururinta marka shay meel lagu ururiyo alibila walhanama geela iyo ariga faman ibtaacaha ninka iibsada bacdu intaa kadib badu qablu waa ti marka qaarkood idaafada la niyoon jiray fainahu bikhayri nadarayn laba aragtiood ti u khayr badan bu qaadanaya bacda an yaxlubaha markulisa kadib in shaa masaka hadduu doona waa haysanaya wain shaa hadduu doonana radha u soo celinaya wasaacan min tamr halkaa waxaa kaloo laga qaadanaya shay ceeble qofka haddii laga iibiyo inaanay waajib ku ahayn markaasa soo celintiisu ikhtiyaarka isaga leh mar haddii shaygan uu isagu ceebtaa marka dambe ay kusoo baxday inuu kusoo celiyo inu iska haysto walimuslim fa huwa bilkhiyaari alaaa ayaam khiyaarka xadiiska hore aanu cadaynin ayuu xadiiska hadduu saddexda cishe ku keeniyo ay kusoo celin waayo wuu diidi karaa ninkii markaa neefkan ka iibiyey marka hore beenta u sheegay wa fii riwayati lahu rin kale waxay ahayd calaqaha oo bukhaariyu bukhaari mucalaqu ka dhigay mucalaqaat bukhaari way fara badan yihiin lakiin dee riwaayadan muslim xidhiirsan baa caddaynaysa waradda macaha saacan min tacaamin laa samra samraagu waa xindada nooc qaali ahoo uu markii sekada la marayay laftigeedana sekada uu yihi mucaawiya bin abi sufyaan waaa sakaatulfidrida nisfi saac baa lagu bixin karaa nisfu saac waa xinda shaamiya xindada deegaanka shaam la hahdo ka soo baxda maaha macnaheedu waxa weyaan shardi inuu samraa soo celiyo waa tii qaaliga hayd tu doonuu soo celin karaa wey acaamna marar badan axaadiistu waxay ku idlaaqdaa xindada ambaba ashaciir waxay markaa culimaduna tilmaameen timirun buu soo celinaya qaarkoodna waxay me riwaayaadka xadiiska marka la isku geeyo quut lbeled waxaa la isticmaalo beriis buu soo celin kara marka maanta qaala bukhaariy watamru akaru timirta badan وعن مسعوud رضي الله عنه qال وu man اشhtarىa ninka iibsada shaatan muxafalatan shaatan ri iyo lax labada way ku dhacaysa muxafalatan la darariyey faraddahaa dabete soo celiya falyaruda macaha saacan hala soo celiya rawa bukhaariy wazaad ismaaciil min tamrin saacaasoo markaa timira an abi hurata radi allahu anhu ana rasuula اlahi sala اlah ala mar wuxuu soo maray calaa subrati acaamin tuul cunto ah soo maray cunto tuulan oo fa adkhala yadahu gacantiisu geliyay fiiha tuulkii fanaalat way gaadhay asaabicuhu farihiisu balalan qoyaan bay gaadheen faqaal wuxu uhi maa hada ya saaxib acaam waa ninka cuntada iibinayow waa maxay qoyaankani qaal wuxu uhi asaabathu samaa ay asaabahu almadar roob baa ku daaya a ya rasuul allah rasuulkii allow qaala wuxu uhi afalaa jacaltahu ay hallaa jacaltahu maad yeeshi fowqa acaam cuntada dusheeda maad soo yeeshi oo qoyaanka aada dusha soo marisid kay si ay yaraahu naasu dadku u arkaan man asha qofka khiyaamo sameeya falaysa minii aniga iga mid maa rawaahu muslim xadiiskana wuxuu caddaynaya alish bianwaaci waxa ishka la hahdo inaanu banaanayn oo dee bayciina si guud usoo gudagelaya inuu qofka shay ceeba ku qariyo ceebtii waa inuu caddeeyo fain bayana fain sadaqa wabayana buurika lahuma fii baycihima bu nabg uri ala sl sl hadi run isku sheegaan caddeeyaana mid waliba ceebtiisa xataa lacagta ka intuu lacagtii oo dhinac ka go-an xagga cinjirka marinaya qaybta go-an dee khiyaamadiisna soo uu soo gudagelaya ka lacag foojariya intuu soo qaado dadkii kaga iibsanaya waa qish deebu sameynaya ee dadki u egeysiinaya markaa cuntadan inuu iibiyaa maxaaraan bay ahayd mise xalaal bay ahayd ya cuntada qoyanee roobka kuda inu iibiya maxay u way u banaantay maadaama aynu shay dararahoo sun iyo wax lamid aanay ahayn hadday wax lagu dhimanaya ahaan lahayd muxuu rasuulku ku qabsaday aley isalaatu wasalaam qarintuu ku qabsaday soo laakiin waxaad ceebta aad iibinayso shayga ceebtiisa waa inaad tidhahdo war wa kaasoo wa ka anu halkaa kaa gaboobay baan iibinaya baabuur kaa amba alaabtaa gabooday amba nucaasa amba halkaa ka daloosha haddaad iibsanayso aday ku jirtaa dee markaa waxba looma qarin waxaa kaloo laga qaadanaya tafaqud اlimaam liaxwaali raciya fi suuq wafi ayri qofka imaamka ama madaxweynaha ama dadka u talinaya inuu suuqa tafaqudu dadka agaaga iyo kuwa khiyaamada sameynaya waas arrintaasina aanay noqonaynin tajasus basaasida aanay aanay noqonayn xadiisku qaacido guud buu sheegayoo rasulka sheegay man asha falaysa minii man ashana falaysa mina ano tir qofkana khiyaamaya haddaan muslimiintahay naga mid maaha waa kabiiru la yimid ugu yaraan hadduu yidhaqo hadduu rasulku yidh alay sla qasha falaysa mina falaysa mina hadduu idhahdo ay falaysa calaa hadiyi wa ariiqati wey qofkaasi mid dariiqadaydi ku socda ma aha weeyaan marka calaa aqali alaxwaal muu gaaloobine laakiin waqaca fi kabiira min kabaa'ir dunuub dembi weyn oo kuwaasoo ayuu ku dhacay subraduna waa alkuuma min acaam waa cuntada tuulan ee meel lagu ururiyay lahayn miiskana ah. waayo imtixaanka qishka ka war hadaba ma xukmu lqishi fi limtixaan markii qish la ihahdo ya fi dakil masjid wa fi khaariji kaanaka taqulu yajuuz laa yajuusu fi dakil masjid ama fi lkhaarij <laughs> ah, ma qultu saabaad odhan lakin wa <laughs> waxay waa kuwii caruurta odhan jiray berigii hore alqishu xaraam af soomaliya ku dari jireen maa ohan jireen walaakin <laughs> laga maarmaan <laughs> waa laga maarmayaayo mar haddii shayga la yidhiba waa xaaraan mar haddaad tidhi waa xaaraan barakaba ku geli mayso ishkiina qofku markuu halkaa qofka kale warqadiisa eegayo kalsooni daraa horta isagay ku abuurantay isaga laftiisiiba horta meeshii ayuu ka saaray waxa laga weligi inaan waxba baran amba weligii inaanu soo dadaalin de qofka kalsoonidii baa marka khiyaamada kaleba laga tuko ha haddii imika wa imika imtixaanka marka laydinka qaadayo laydin ilaali waayo ka hormarinta oo qoladii macalimiinta iska shaahtagaan o idhahdan warda wakaase wadaadaad tiine waan idin aamine <laughs> ya dee wala waa ku kaa ma ka baxayna inagu dee nafteena ka aamin ahayne laakin waa inaan ka soo baxno waa in qofkii kani hadduu su-aalku weydiina waa inaadu sheegin walaalkaa hadduu xitayo iska dhagoole walaalkaa hadduu yahay iska dhagoole way ninka qish soo baasay ee wax beena intuu soo samaystay shahaado beena amba qishkaa soo samaystay ee shaqo ku hela ka war marka dambana ya waa xaaraan xoolaha u ka helaya meesha haye muxuu xaaraan ku noqday tanaa tanaa lagu aaminay de hawshaasa lagu aaminay wax sahlan maha or oo waa hal xaaraani nilin xaraa nilin xalaala ma dhasho وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله علي sل rsulku mar wuxuu soo maray calى sufrati tuul طacaami cuntaa faadkhala yadahu fiiha gacantiisu dhex geliyey fanaalat asaabichu balalan qoyaan bay gaadhay faqala wuxu uhi ma hada ya saaxiba طacaam muxuu yahay qofka iibinayo qala wuxu uhi asaabathu الsama ya rasuul الlah marka waa aلsamaa oo looga jeedo roobkii racaytu الsama racayna الsama qolada balaaqadu markay tusaalaynayaan samadii baanu daaqnay maxay uga jeedaan roobkii baanu ayaam daaq qaal afalaa jacaltahu fowqa acaam maad yeeshid afalaadaasi waa tii taxdiidka tirtirsiga ahayd ee hal laab la macnahay afalaa jacaltahu fowqa acaam ka yaraahu annaas man asha falaysa minii an cabd laahi bn burayda an abihi radi allahu canhu qaal wuxuu hi qaala rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam man xabasa alcinaba qofka cinabka xaniba ayaama alqiaafi maalmaha goosiga ee la goosanayo ay aljani xataa yabiicahu ilaa uu ka iibinayo miman cid yatakhiduhu khamran khamri ka samaysanaya faqad taqaxama kaasi wuxuu isku qaaday annaara naartii buu isku qaaday calaa basiiratin calaa cilmin isagoo arkaya ayuu naartii u bareeray wey rawahu abraaniyu fi lwsad بsnaadi xasan waay xadiiskan xagga sixadiisa culimo badan baa markaa daciifisay macnaha se uu tilmaamaya waa sax oo waxuu sheegaya cinabkii de wakti buu bislaadaa markaa khamriga dee waxaa laga samaysan jiray cinabka iyo malabka iyo xintada iyo kuwan unbaa laga sameynayay cinabkii markaa markan uu la goyn lahaa ninka ku daaya geedka ee doonaya intuu halkaa ku khamiiro khamiiro khamiiro marka dambe cid khamri ka ka samaysanaysa isagiina wuxuu ugu kaalmeeyey xumaantaas watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alimi walcudwaan dembigii buu ugu kaalmeeyey marka qofka naar buu ku gelaya marka mar haddii naar la sheegay waa kabiira min alkabair buu ka dhacay taqaxama annaara calaa basiirati falaqtaxama alcaqaba aliqtixaam iqtaxamat ilquwaatu cala almadiina ciidamadiiba magaaladii isku soo qaadoo jeedhay oo kale weya marka muu isku kalifay waa takalaf waa qofkiioo meel isku maqiiqay weyaan wuxuu isku maqiiqay annaara calaa basiira isagoo arkaya waa nin dab holcaayay ogaanu dhexgelay weya halkaa maxaa laga qaadanaya qofka de shay xaaraan u bareeraya waa qof dabkii oo halkaa ka holcaaya ogaan ogaan iskugu tuuraya weyaan marka inuu naar gelaya muxaqiqa weyaan ee dee macneedu inuu gaaloobay iyo inuu naarta ku waari doono iyo taasi waa masaa'il kale oo de waa kabaairtii iyo axaadiistii waciidka ayuun de weyaan axaadiistani waxaa kaloo halkaa laga qaadanayaa dee khamrigu asalkiisaba shay wanaagsana ka soo jeedee mar haddii uu yahay shay la khamiriyo isbedelay inuu xaaraan noqonaya matalan cinabkii dee waxaad u wanaagsan amba timirtii ama malabkii haddana hadhow marka la khamiriyo noocan isku bedelo dee xaaraan buu noqonaya oo ay cilo cillo kale ku timi oo inuu qofkii caqligiisi bedelaya calaa basiiratina waa calaa cilmin qul haadihi adcuu ilى اllahi calى basiirati ana waman itabacani qaala rasuulu lahi salى اllahu alay slm man xabasa qofka joojiyey alcinab cinabka ayaama alqidaafi xataa yabiicahu si uga iibiyo miman yatakhiduhu khamran mid khamri ka samaysanaya faqad taqaxama wuxuu isku qaaday kaasi annaara naarti calaa basiiratin isagoo arkaayo og ayuu isku qaaday waayo hadduu ujeedo kale waxanibe ka waran dadkii uma baahna lakin isagu wuxuu isleeyahay hadhow adigu aada isticmaashid oo khamrina ugama jeedo wax kalena ugama jeedo waa laga qaadanaya inay arrintaasi banaanta waayo xataa yabiicahu ay likay yabiicahu si uga iibiyo wayan kani soo haddaana ciladaas meesha jiranoo dee cinabkii oon isbedelin sidiisa lagu isticmaalayo isagu dan u arkay sidiisa inay u taallo dee kuma dambaabay kaasi oo maaha madiina rasulka ala sl slam haddaanay qadiyadda ixtikaarka soo gudagelin an caaisha radi allahu canha qaalat qaala rasuulu lahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxu uhi alkharaaju alkharaaju bidamaani damaanad qaad buu ku ahaaday rawahu alkhamsa wadacafahu lbukhaariyu wa abu dawuud wasaxahu tirmidiy wibnu khuseyma wibnu jaruud wibnu xibaan walxaakim wabnu lqaaan xadiiskani waa xadiis xasana ama saxiixaba waxa weeyaan waana laba lafti oo keliya laba erey buu ka kooban yahi oo mubtadii khabar haddana macno weyn buu sheegaya xadiiskan waa qaacido aada u muhiima ah. oo qawaacida islaamka ayuu ka mid yahay macnihiisuna waa fudud yahay marka si loo eego haddana culimada qaar baa dha marka la eego kitaabka kitaabka buluqa xaalisa ugu adagoo oo kale u kamid yahay tusaalihiisu waxa weeyaan qof baa addoon iibsaday addoonkii uu iibsaday toddobaad buu hayay kasoo qad shan kun baa laga siiyey toddobadaa cishuu markaa hayeyna addoonkii uu shaqaynayeyo wuxuu soo saaray toddoba boqol oo toddoba boqol buu soo saaray wuxuu ogaaday ogaadayba ninkani inuu tuug yahay ninkani waa tusaalaha sheekh ibn cuthaymin bixiyo tusaalaha waan waxaan soo qaadanaya tusaalayaal kala badan oo jira ninkani wuxuu ogaaday inuu tuug yahay ceeb baa ka soo baxday soo maa markaa oo ninkani dadkaba xaday oo loo qariyay adoonkan tuugga ah maxaa u banaa ninkaa mar haddii soo baxday inuu iska soo celiyo toddobadii boqol ma soo raacinaya haddama mise soo raacin maayo ila dali bu ninkan dali buu soo saaray todoba boqoloo shilin buu soo saaray intii ya ma soo celinayaa mise soo celin maayo ma soo celinayo damaanadiisu yay ku ahaadeen kharaajkaasi macnaheed waa maxay haddii adoonkaasi uu gacantiisa ku baabi'i lahaa amba intuu gacanta ku haya u dhiman lahaa amba isaga ay wax ka gaari lahaayeen ka war so isagu iskumu qabeen ha baabuur baan kugu tusaalaynaya marka bas buu baskii buu toban cisho iska watayo cilaaba la ogaaday ninkan loo qariyayo baabuurkan leeyahy baabuurkii bu war ciladaasa ka soo baxday de waka de waayo cisho lacagtii uu soo saarayna keen ma soo celinayo sababto waa maxay lacagtaa ma soo celinayo sababto waa maxay hadduu baabuurkani burburi lahaa iyaa damaanad qaadi lahaa isagaa damaanad qaadi lahaa dumadiisa aan lahayd markaa neefka aad gacanta ku haysaa amba shaygaad gacanta ku haysaa inta shayga adu gacanta ku hayso haddii cila ay kusoo baxda ciladaasoo hore u lahaa oo aad doontay inaad soo celiso wixii uu soo saarayna qofkii gacanta ku hayay baa iska leh waayo u damaanad qaadi lahaa hadday wax ku iman lahaayeen kharaajkuna waa wixii wax soo saarka ah ee dakhligaas weeya tusaalahaan am tas'aluhum kharjan fa kharaaju rabbika khayr wa khayru raasiq waxbaad weydiisanaysa w ma mushqaayad baad ka doonaysa inay kuu shaqeeyaanoo aada maalin kasta ay wax siisay ayaad ka doonaysaa maxaa ku culeysiin nimankan inay rumeeyaan oo iimaan yeeshaan qaala rasuulu lahi sala la ala sl rsulk alkharaaju shaygu wixii uu soo saaraa biddamaani ilaalintiisu ku ahaaday isaga la ilaalinayayo haddii la soo celiyo wixii uu soo saaray qofka la weydiin maayo weeyaan an curwata albariqi radi alahu canhu ana nabiya sala lahu ala sl nabigu acdaha wuxuu siiyey dinaaran dinaar buu siiyey yashtarii bihi uu kusoo iibinayo udxiyatan udxiyo aw shaatan ama neef fadhiga uu kusoo iibinayo fashtaraa wuxuu kusoo iibiyey shaatayni laba adhiguu ku iibiyey fa baaca wuu iibiyey ixdaahumaa midkood labada adhiga habi dinaarin dinaar buu ku iibiyey fa ataahu wuu u yimi fadacaa lahu rasuulku ugu duceeyey bibarakati baraku ugu duceeyey fii beycii iibkiisa fa kaana wuxuu ahaa low ishtaraa iibiyo turaaban ciid hadduu iibiyo la rabixa fiihi mid ka faaidaayuu ha ila ducadii nabigaa ku dhacdee rawahu alkhamsatu ila nasaa-iyu waqad akhrajahu lbukhaariyu dibna xadiisin bukhaarina wuu soo saaray dibna xadiisin ay daakhila xadiisin isagoo xadiis kale oo intan dheer kusii dhex jira walam yasuq lafdahu lafdigiisan imika halkan ku yaalana sidan uma keenin uma soo kaxaynin oo uma sheegin wa awrada lahu tirmidiyu shaahidan xadiis kale oo xadiiskan shaahidu ah soo saaray tirmidi min xadiisi xakiim bni xisaam in sha allah xadiiska iyo sharxiisa dib baynu ka sheegi halkaa inoogu joogo